waxay u dhexeeyeen addoonka iyo rabbigii oo addoonka ayaa rabbigii ugu cibaadaysanayey saasaa loo leeyahay waa mucaamalo qofku rabbigii subxaanahu wa tacaala la mucaamilayo yacnii isaga ayay markaa ka dhaxaysa labadooday ka dhaxaysa isagii rabbigii iyay ka dhaxaysaa cibaadaadku ayaa hadda wuxuu gudagelay buu leeyahay in uu sheego khalqiga mucaamilkii markaa iyagana lala gelayey waaib iyo wixii kale ee kasii dambeynay faqaala wuxuu yihi sheekhu kitaabu axkaami اlbuyuuci ay hada kitaabu axkaami اlbuyuuc kani waa markaa buyuucda axkaamteedii kitaabkii markaa loogu talagalay ee laga baariyey laga baxsinayay waayrihaa iibabkii markaa buyuuc iibabkii iyo waayrihaa wixii kale la halmaalay buyuucdaasi markaa dee soo maaragtay la midka ah ee min almucaamalaati mucaamalaadkii khalqiga dhex marayay la mucaamilkii bani aadamka la mucaamalaysay waxyaalihii kale markaa iib aan ahayne idin dhex maraya adiyo bani aadamkaba maal maal ku tacaluqayay ayaa halkan lagaga waramay ka qiraadin sida markaa mudaarabadii wa sharikatin iyo maaragtay shuraakowgii walbuyuucu buyuucdu waa jamcu baycin bayc jamcii weeyi wahuwa luqatan afcarabi ahaan baycu muqaabalatu shayin bishay waa wax wax laga horgeeyey wax wax la weydaarsaday wax wax la dhaafsaday ayaa waxaa la yidhaahdaa iib fadakhala waxaa soo gudagalayoo iib noqonaya af carabiga maa laysa bimaalin waxaan islaamku maalbow aqoon ka khamrin khamrigii haddii wax la dhaafsado dee af carabi ahaan iib wuu noqonaya laakiin sharci ahaan dee waxaasi iib maaha oo wa amaa sharcan xagga sharci ahaan iibku fa axsanu maa qiila fii tacriifihi tacriifyo fara baa laga bixiyey qaarkood dhammaantoodna mid walba waxbaa lagu bushiyey laakiin ka ugu rooni ama ugu dhadhowi waxa weeye inahu tamliiku caynin marka anahu bay ku fiicnayd de haddii maaragtay khayru lqowli inii axmadu anna iyo markaa iyo inaba way imanaya marki ma annabu idin qoray annahu wuxuu yihi ibn maalik bacda ida fujaatin aw qasamin laalaama bacdahu biwajhayni numi haye maca mac tilwi faljaza wadaa yataridu fi naxwi khayru lqowli inii axmadu markaa khayr اqowli inii axmadu iyo khayr اqowli anii axmadu labadiiba way iska caadi marka axsanu maa qiila anahu iyo axsanu maa qiila inahu labadiiba caadi bay noqonayaano dee waxa weeye qowlkii mubtadihiibaa qowl loo idaafeeyey fa axsanu maa qiila yani maadanoo dee siladeediina ay qowl tahay baa loo idaafeeyey fa axsanu maa qiila fii tacriifihi tacriifkiisa waxa la yidhi waxa ugu roon annahu tamliiku caynin inuu yahay shay la gudoonsiinayo ama la milkisiinayo cid kale shaygaasoo cayntaasoo maaliyatin maal ah oo islaamku maal u yaqaano bimucaawadatin iyadoo wax la dhaafsanayo wey biidnin sharciyin ogolaansho sharcigana loo haysto aw tamliiku manfacatin ama milkisiin qofka loo milkisiiyo waxtar mubaaxatin sharcigu uu baneeyo cala taabiidi si abadiya qofka markaa in loo milki waayahay labaduba biamanin maaliyin cayn iyo manfaco kay doontaba qofka milki adigoo ugu bedelaya eh, lacag markaa ama aman wax uu markaa dhaafsaday oo isaga laftiisuna maal ah marka waxaa fiicnayd in mucaawadada u xaggan dambe keeno tamliiku caynin maaliyatin aw manfacatin halkaa raaciyo aw manfacatin mubaaxatin cala tabiidi bimucaawadati biamani maaliyin biidni sharciyin hadduu ku darayana iyaduna waa caadi xagga dambe inu iyadana keenun bay ahayd labaduba da way u baahan yihiin idnigii sharciga ahaa wixii aan la ogolayn oo dhan baa baxay fakharaja bimucaawadatin mucaawado markaynu nihi waxaa baxay buu yidhi alqardu qard qardadii inaad qofka wax daymiso boqol dollar aad sii keeno iib lama yidhaahdo oo de waxwaad isdhaafsanaysaa laba boqol waad siinaysaa isna hadhow waxba uu keenaya laakiin markan aad siinaysay bay leeyihin wax aad markii dhaafsatay ma jirto wax noocaasa ah ayuu sheekhu qaabkaasu u qadaray laakiin waxaa layihi qardiga laftiisa dee wax isweydaarsigu ku jiraa qofkii markaad dayn sii siiso hadhow dib buu ka keenayaayo waxaa kaleu kuu keenay iyaad dhaafsanaysaa laakiin waxay yidhaahdaan yacni maqsuudka qardiga ama daynsiintu مقصود كود واحد مارت كلا فائدة كلا فائدة معها وقف كان الله إحسان فلما قال بقول دولار أما هنا يس تادو واحد بك ما تفائدة هذا مرضا بعض أنا بقول كي دولار وكلا وكو كيني مركب بقول كي بقول على نفسي دي لكن هذانا وشدة تادو وحس ويدارس مو هين قف كان واحتربوها ساساني مركب يدو معاوضه يوم مركب وحويان إيه وحس ويدارس أنا وأهين بيديه markaa qaarkood waxay idhahdaan mucaawado maxdiya baanay ahayn qardigu waa mucaawade oo dee waa tanadna waxbaad bixinaysaa isna waxbuu bixinayaa laakiin waxaanay ahayn mucaawada maxda baanay ahayn maxda yani mid barax tiran oo wax isweydaarsigan maqsuudkeedu maahe waa waxtar in qofkii wax la taro ayaa maqsuudkeedu u yahay وبإذن شرعي إذن شرعي markuu yiri waxa baxaya arriba ribadii bay'i ribadii de wax laba shay baa la isdhaafsanaya waxa la isdhaafsanaya waa maal yaani taariifka intiisi kale waa laga helayaa laakiin de sharcigii baan ogolayn iibka noocaas wa dakhala fii manfacatin markuu yidhi manfaco in maaragtay waxa weya qofka la milkisiiyo tamliiku xaqi ilbinaa'i in qofkii xaq loo siiyo inuu wax ka dhisto gurigaagii oo kale markaad dhisato ayaa waxa bannaan inaad qof ku tiraahdo igu dul qabso oo yani waxa wey gurigeyga shubka ah dabaq sare ka dul dhiso xoogaana iska bixi hal mar waxoogaa iska bixiyo kadibna waxaad xaq u yeelataa inaad gurigeygan adiguna dabaq kale aad ka dul dhisato marka iminka ninkaa maxaad ka iibisay baa la yidhi dee ninkan wax alla wax aad siisay oo maanta caynoo la taaban karoo la odhan karo waxaasaad ninkan ku wareejisay ma jiro laakiin manfaco iyo waxtar baad siisayoo dee inuu gurigaagii wax ku dul dhistaa waxtar bay isagii u tahay markaa waxtarkaasaad ka iibisay baa lii waana cala ta'biido waa si abadiyadee haddii aad markaa tidhaahdid de waxa weeyaan wax iskaga dul dhiso oo bishii intaa iska bixi ama sanadkii intaa iska taas ijaaray noqonaysa oo kiray noqonaysa laakiin tani kira maahe waxaad leedahay hal mar waxaa iska bixi tanna xaq u yeelo waa arrin bannaanoo fuqahadu ay kolley meesheeda kaga hadlaan haddii markaa kitaabu sulxi uu sheekhu ku keeno waynu ka warrami doonaa axkaamteeda haddii kalena waa tusaalun imika waa dhaafayna وخرج waxa ku bax marka manfaacadu marka ay si abadiga atahay ala taabid waa kiina soo yiri manfaatin mubaaha ala taabid manfaacadii waxtarka marka qofka aad si abadiga uga iibinayso hal mar lacag inta ku qaato oo waxtarkii isagu yeelanayo ayay bayc tahay laakiin hadii kale ijaara ay noqonaysa وخرج waxa ku baxay bi thamanin thaman mali marka aanu leenahay alujrau fi lijaarati ujradii lagu kala qaadanayey kirada kiradii markii cadi ijaaro la galo kiradii la kala qaadanayey dee iyadu markaa caqdigani beyc ka dhigi mayso fa inahaa laa tusamaa amanan taa aman lama ydha ujraa la yidhahdaa ama kiraa la yidhaahdaa marka waxa weye aman laguma magacaabo walow ay axkaamta isku axkaamun haddana ay kulli xaal beyc khulaasadiisu waxa weeye laba nooc buu noqdaa iibku nooca koobaad in qofkii cayn lagu wareejiyo caagad biyaa kitaab guri wax la taaban karo in qofkii lagu wareejiyo waa iib waxaa kaloo iib ah in waxtar qofkii lagu wareejiyo si abadi oo shaygaa waxtarkiisa waan kaa iibiyey yani waxa weeyaan si abadiya marka waxtarkaasi waxyaalo gaaruu noqonaya maaha ma odhanaysid gurigan waxtarkiisa adaan kaa iibiyey gurigiina anigaale taasi dee iyadu wax soconaya maaha laakiin maala gurigii inaad wax ku dul dhisato meeshaa inaad biyaha iskaga shubto waa meel aad adigu leedahay in maarata waa weyaan biyaha gurigaa ku dul ururay inaad markaa aad waa tuumba iyo wau ay aniga isoo dul maraan waan kaa maarata waa weyaan waan kaa iibsaday oo yani biyaha adigu soo daadinayso ila waxtar bay adiga kuu tahay oo biyihiibay gurigaaga dul fadhiisan lahaa ayay kaa markaa leexinaysaa anigiina markaa dhulkaygiibay soo maraysaa markaa biyaha dhulka kusoo saydhinayso manfacada noocaasa iyankaa iyo waxoogaa intaa kaa qaato baad weligaa iska yeelanaysaa inaad meeshaa wax iskaga soo shugto anna waxtarkii kale dhulka ayaan yeelanaya marka markay noocaasoo kale tahay ama inaad meeshii soo marto oo kale xaqulmuruur waxay yidhahdaan xuquuq noocaasa weeyi manfacada iyaduna iibka noqotaa laakiin sideeda manfacadu iyo waxtarku dee kiradii baa ku tacalluqda oo qofka waa laga kireeya muddaa loo qabta albuyuucu alaaatu ashyaa iibabkii waa saddex qaybood saddex shay yani waa saddex qaybood buu ujeeda axaduhaa qeybta koowaad baycu caynin mushaahadatin wax markaa la arkayo inaad qofkii ka iibiso ay xaadiratin wax goobta jooga weeyi fajaa'isunkaasi waa bannaan yahay shay meesha yaallo la arkayo inaad qofkii ka iibisaa way bannaan tahay idaa wujidat ishuruudu haddii shuruuddii la helo shuruuddaasoo minka welilmabiici ahayd in waxaan la iibinaya uu yahay aahiran wax daahira oo nijaas ahayn muntafacan bihi waxtar leh wax bilaa waxtara in qofkii la gudoonsiin karayo oo lagu wareejin karayo laakiin waxaanad dhiibi karaynba de isagana la iibin maayo oo aanad markaa adigiiba meel aad ka soo kaxaysa aanad garanayn shimbirtii kaa duushay xamaamkaagii duulay meel uu jirayba aanad garanaynin ayaa la diiday inaad iibiso lilcaaqidi calayhi wilaayatun iyadoo oo markaa qofkii caaqidka ahaa ee qofkan markaa iibka gelaya guntaya ee waxaan iibinayaa ay markaa mas-uuliyadii ay markaa u sugnaato mas uu leeyahay waxaan inuu iibin karo sharcigu u ogolyo ama isagiiba uu leeyahay ama mas looga dhigay walaa budda fi lbayci iibkii waxaa laga maarmaanaa ah min iijaabin soo jeedin iyo wa qabuulin aqbal iibkii laba erey buu ubaahan laba hadal ama laba weerood buu ubaahan yahayo dee kii markaa wax iibinayeyna inuu soo jeedin sameeyo kan intaasaan kaaga iibiyey uu yidhaahdo wuu usoo jeedinayaa yani inuu aqbalu ka doonaya isla markaasu ohanaya waan ku iibsadayo waa aqbalkii labadaasuu u baahan yahay marka dee in afka laga hadlo oo weedhaa la isticmaalo waa madhabka shaafici raxmatullaahi calayhi laakiin asxaabta madhabka rag badan oo ka midii waxay yidhahdeen waxyaalahan yaryare ay iska caanka tahay intaa qofka uu ku safiqo inaadna lacagta u dhiibto inay markaa iyaga beycoodu saa iskaga saaxiibka dukaankii markaad gasho wixii yaraa soo qaadanaysaa sanad usoo qabsanaysaa isagiina waad u tirinaysaa lacagtii waad garanaysaaba qiimihiisii waad u dhiibaysaa hadda waxbaba ismaydaan odhan wuu ku arkayaa un waxaad qaadatay lacagtiina uu kaa tirsanayaa uno maqalkuu ku ridayaa markiiba soo maa la hadalba daahirka madhabka imaamu shaafici waa arrintaasi inaan iibkaas meesha iib ku asixin laakiin haddana waxay yidhahdeen qolyaha markaa culamada madhabka qeybo badanoo ka mid ah oo imaamu nawowi uu ka yahay mayana ee caadadu waxaa mar haddii ay tahay in sidaas lagu kala iibsado oo hadalkii aan waxba markaa la caadaysanin marka qaarkood la hadlo wuu iskaga asaxayaa iibkaasi sidaa wuu iskaga asaxayaa oo la burin maayo la odhan maayo waa iib baatil laakiin mid baa jirta dee qalada oo qofkii markuu dukaanka iska galo dadka qaarkood markii markii dukaamada waaweyn oo kale iska galo ayuu caagad sharaabu soo qabanaya uu iska cabaya tubiya uu soo qaadanaya iyada lafteedana uu ka saaraya nacnici laga yaabaa in afka ku ridaa mahanjadii hadhowna intaas ay xisaabi marka wixii wuxuu cunayba isagoon iibsan kaasi hatta wax weyn waxba la isma dhaafsan ba yaan hatta la hadlin baa hatta wax weeyi gacmaal gacmaal la fiiqfiiqay wax la isku weydaarsaday hatta ma jiro marka marad taasi ay taasiyadu marka sax ma noqonayse waa in qofkii horta wixii uu iibsado marka kadibna uu marka cuno hadii kale waxay noqonaysaa da wixii aad baabiisay imika wax aad baabiisay baa ayaa magdhow aad bixinaysaa imika wax ma iibsanaysid ila wixii ma jireen wixii waad cabtay soo ma kala dad wixii ba cabtay waxaanaad imika markaad maqalka timid aad ninka siinaysa waa magdhow oo adduun aad baabi'isay ayuunbaad hadda magdhowgiisii bixinaysaa laakiin wax iibi meeshani ma jiro wuxuu ihi falawalu iijaabku ama soo jeedintu ka qowlilbaa'ici ninkii wax iibinaya waa inuu yidhaahdo aw ilqaa'imi maqaamahu ama ka booskiisii joogaa kii iibinaya alaabta lahaa baaica maanta maaligii aynu ka dhigno waa iska si ay hadalkan kale macno u sameeyo ama qofkii aan maaligaba ahayn laakiin de booskii maaliga taagnaayay isaga markaa la wakiishay maalan la yidhi alaabtan iibi ama xaakimkiiba ahaa markuu iibinayo alaabtii markaa ciddii lagu yeeshay in la iibiyo qofkii markaa iibiyaha ahaa alaabta lahaa ama kii kale booskiisa taagnaay maanta isagu iibkii tawaliyaya hadalka odhanayo weey beectuka alaabtan waan kaa iibiyey intaasaanan kaa siiyey aw mallaktuka bikada mallaktuka yani waan kuu milki siiyey intaasaan kuugu milki siiyey ama intaasaan kugu siiyey haddii la idhaaho والثاني كلبادنا كقول المشتري وقبولك أقبلك كقول المشتري قفك يبسني واسد أوراده وأورني أو القائم مقامه أما كي مركا بوسكي ستاغنا يد إستقيم مثل وكيل كاها أما النائب كاها أوراده وأورني اشتريت وان إيبسدي وان أقبل إيبكي أو تملكت أما waan mulkiyey oo waan la wareeg waan aatay wanaxwahum aya wii lamidka ahaa marka waa erey kasta oo kana dee sheegaya baaicii inuu alaabtan inuu kaa iibiyo uu doonayo oo weliba dee uu doonayo keliya de inaguma filo oo alaabtan inaan kaa iibiyaan rabaa hadduu yidhahdo iijaabkii muu dhicin de waa inuu yidhahdo alaabtan waan kaa iibiyey waa inuu saas yidhaahdo ama wax markaa lamid ah markaasuu iibkii adna waan aqbalaa tira markaasuu guntamaya laakiin iyagu gaaliga inaan kaa siiyaan doonaya iyo waa yahay markaasaad kala tagteen ma iibbaa jira meesha meeshaa iibma jira de wuxuunbaad isugu ballan qaadeen wuxuu kugu ballan inuu kaa raqbadiisii inuu waxa kaa iibiyo inuu doonayo unbuu sheegay adna inaad inaad ka iibsata doonaysuun baad sheegtay laakiin weli iibkii lama guntin mar haddaan iibkii la guntin oon erayadaa waxa weeyaan sidaa loogu hadalo iib meeshaa ma guntamin wthaani min alashyaai ka labaad ee markaa iibkii noociisa noocyadiisa ka midii baycu shayin mawsuufin fi dimmati in wax la iibiyo la tilmaamay oo qofka dimadiisa ku jira wayusamaa haadaa kan waxaa lagu magacaabaa bisalami salam baa lagu magacaabaa sidaa iskaga haysa iminka waxbay ka yar daba keenaan laakiin inuu iibkaasi salam yahay sidaa ku hayso oo baahanahay markaasuu leeyahy anaa gaari noocaasoo noocaasa kaa iibiyey intaana waan kaa siiyey wakti hebelna waan kuu keenayaa markaasa hadda tiri waaya markaa qofkan dee tilmaanunbaad isu sheegteene laakiin gaari meel gaara yaallo oo aad ka wada hadasheen ma jiro ee gaari tilmaantaa leh ayuunbaa ka wada hadasheen kaa xukunkiisu waa maxay fajaa wuu banaan yahay idaa wujidad fiihi haddii laga helo asifatu sifadii calaa maa wusifa bihi qaabkii loo sifeeyey ee min ifaati salami tilmaamaha salamku uu leeyahay alaatiyati ee ku iman doonta fii fasli salami salamka ku iman doonta in qaabkaa wax loo iibsadaa way banaan marka in de tilmaamihii la wada sheego oo si fiican markaa tilmaamaha inoo iman doon salamka lagu sheegi doono in markaa la wada sheego weeye markii tilmaamihii sidaa loo sheego ee kana u yidhah ku iibsaday shuruuddii kale inoo iman doonaysayna la helo iibkaasi wuu ansaxaya hadhow shaygii markuu keeno hadduu markaa kuu keeno waxda tilmaantii leh saasuu markaa kugu laazimay oo saasaad ku qaadanaysa marka idaa wujidat fiihi sifatu calaa maa wasifa bihi dani waxbaynu u qadaraynaayo fajaa-izun horta sidiisa wuu u bannaayay markii tilmaamihii la sheego waayo markii alaabtii laguu keeno inaad ku qanacdo ma ku qasban tahay haa inaad alaabtii ku qanacdo waad ku qasban tahay iyadana idaa wujidat sifatu calaa maa wasifa bihi haddii sifad iyo tilmaantii qaabkii markaa lagu heshiiyey hadii loo helo wاhaaliثu ka saddexaad baycu caynin haa'ibatin waa iib la iibinayo shay maqan oo lam tushaahad aan markaa la arag lilmutacaaqidayni labadan wax kala iibsanaya aanay arag ama midkood aanu arag taa xukunkeedu waa maxay falaa yajuusu baycuhaa tan iibkeeda lama ogola ma bannaana wlmuraadu biljawaazi fi hadihi alaaثa saddexda noocba markuu leeyahay sheekhu jaais iyo isticmaalayo jawaaska wuxuu ugala jeeda asixatu yani iibkaas wuu ansaxaya ama ma ansaxayu ugala jeeda oo markuu ina lahaa waa jaaiskaasi wuu banaan yahay yani wuu ansaxayaa wey kanuu ina leeyahay ma banaanana wuxuu u jeedaa ma ansaxayo oo ma ansaxayo iyo wuu banaan yahay sidooda miyaana isku mid ahayn isoo kala duwan yihiin may waa laba arrimood oo kala duwan waxaas wuu banaan yahay macnaheedu waxa weya waa kuma dambaabaysa haddaad samayso wuu bannaan hadii lagu idhaahdo sideeda caadiga waa xalaashiyo yani waxa wey wixii samey mubaaxiyo inaad waxaan samayso kuma dambaabaysid wey wuu ansaxayna iibkaasi wuu ansaxay haddii lagu yidhaahdana waxaa loo jeedaa wuu fulaya ama ku dambaaba ama ku dambaabino waa iib fulaya adigu haddaad doonto kuma dambaabay iibka oo aan u iib bannaan ahayn ayaa hadana uu noqon karaa iib asaxay oo asaxay maxaynu ugala jeednaa markaa yacni wuu fulayaa wey oo lama odhanayo alaabtii kale cishada marka sixadu waa in wixii fulo jawaaskuna sidiisa caadiga waa in wixii uu bannaanaado aan lagu dambaabayn markii la sameeyo laakiin marar fara badan marka iibka iyo mucaamalaadkan maaliga ah fuqahadu ay ka hadlayaan ereygii jawaas iyo jaa'is bay isticmaalaan iyagoo sixadii u jeeda oo wuu banaan yahay bay koonayaan anu ma banaana iyagoo ujeeda wuu ansaxayaa iyo ma ansaxaya iyagoo ujeeday marar badan isticmaalaan marka inaad ku baraarugsanaato wey waqad yushciru wuxuuna dareensiin karaa qowluhu hadalka sheekhu yidhi lam tushaahad cayn aan la arag biannahaa in cayntan in shuuhidad haddii la arko uma haabad haddana ay maqnaato cinda alcaqdi markii markaa iibka la gelayey anahu yajuusu inay markaa banaantahay badalkaa ka fahmaysaa buu ku dareensiinaysa wuxuu yidhi shay aan la arag in la iibiyo ma banaana ma ansaxayo marka waxaad fahmaysaa buu yidhi ood ka dareemaysaa haddii shaygii la arkay oo haddana goobtan maanta lagu kala iibsanaya aanu joogin si hore loo soo arkay in iibkii uu bannaan yahay haddaba wuxuu yidhi walaakin sida aad hadalka ka dareentide haddana buu yidhi maxalu haada waxa aad fahantay halkuu ku ansaxayaa waxa weeye fii caynin waa shay laa tatagayaru aan isbedelayn haaliban sida badan fi lmuddati muddada almutakhallilati u dhaxaysay bayna aru'yati soo arkida iyo washiray iibsiga shaygii aada hore soo aragtay inaad hadda adigoon arkayn iibsataa way bannaan tahay waa goorma waa marka shaygani uu yahay wax aan muddada intaa leg isku bedelin laakiin wixii ay badan tahay inuu isku bedelo muddada intaa leeg dee in dib loo arka mooyaane ma iibsan karaysid oo xataa haddii lagu tilmaamo lagu yidhahdo maad horeba usoo aragto tilmaamihiisii garanaysid oo lagu yidhahdo ismuu bedelinoo waa tilmaantu waa sidiisio ismuu bedelin baa lagu yidhi laakiin muddadani waa muddo laysku bedeli karo waa inaad dib u aragtid baa lali waa inaad dib u aragtid marka waad arkaysaa de horena wayna u sharaxnay baan filayaa shaygaa maqan haddii si kasta loo sifeeyo mar hadduu shay waxaan laga hadlayaa gaaroo meel yaallo yahay shaafici ma ogola iyadiyo labadii qof mid ahaani aanu arag maalan dhul baad leedahay qolaa kuu iibisay mid dirtay dirtayoo wakiil ka ahaa dhulkiibuu kuu soo iibiyey kadibba adigoo weli booskaagii soo arag baad qolo dhul doonaysa aragta markaasaad tidhi dee dhul anigaaba haya markaasaad dirtayoo kii dilaalkii iyagaa isku xidhayo way soo arkeen adigu weli dhulka maad arag waa kugu soo noqday markaasu dhulkii waan soo arkay waana ku qancay adigaagan iibinayaa meesha maad arag ma iibin karaysaa waa maya dilaalku ha ku iibiyo dilaalka wakiilo laakiin adigu ilayn maad arage ma iibin kartid baa laleeyahy meeshani mar haddii aanad arag ma iibin karaysid laakiin kaa wakiilatay ee marka horena kuu soo iibiyey hadduu isagu maantana wakiil kaa yahay dee ru'yadii iyo wixii isagiiba ku tacalluqaya laakiin adigu meel aanad arag ha iibinin meel aanad aragna ha iibsanin gaari aanad arag ha iibsan hana iibinin saas wey marka axkaamtii madhabka imaam shaafici raximah llahu tacaala xataa haddii la tilmaamo oo wixii sifaadkiisii la sheego qofkaa aan markaa soo aragi mana iibinayo mana iibsanayo kaa marka waxaa ka duwan wixii aan wax gaaroo meel ah gaara yaalla aan laga hadlayne gaari noocaasuu laga hadlayay war gaari langrusaraan doonayaayo modeelkiisuna intaa intaa yahay midabkiisu noocaaya yahay sidaa iyo sidaasa markaasuu yihi labaatan kun baa lagaa siinayaa ma iibsanaysa markaasaa tiri ha waan iibsaday waan kaa iibiyey waa caadi iibkaasi isagu waayo gaari gaaroo meel yaalla kamaydaan wada hadale tilmaan unbaad ka hadasheenoo ku alla uu kuu keene tilmaantiile dee waxa weeyaan waad guddoomaysa laakiin markan aad ka wada hadlaysaan gaari gaara oo meel gaara yaallay dee kaad iibsatay waa xabadaasu ku kaloo eg haddii la keeno de ma qaadin ma qaadanaysido kaagii ma aha markaa taynu diidannahay waa taasi wayasixu waxaa ansaxaya baycu kulli طaahirin wax kasta oo daahira iibkiisa marka maxaa meesha ku baxay isaga inoo sheegi muntafacin bihi oo lagu intifaacayo yani waxtar leh mamluukin oo qofku uu deeleeyahay ama uu masuuliyadiisa hayo loo ogolaaday inuu iibiyo wasaraxa wuxuu shaaca ka qaaday almusanifu sheekhu bimafhuumi hadihi alashyaai waxyaalahani waxa markaa ka soo horjeeda mafhuumka wixii waxaan ka soo horjeeda ku baxayay fi qawli warka uu yiri ku sheegay walaa yasixu waxaan hadaba asaxayn bay'u ayni najisati shay najasa in la iibiyo shay najasa in la asaxi maayo oo digadii xoolaha iyo beerileydii in laga iibiyo shaafici ma ogola digadii xoolaha inaad iibiso oo beeraleydii aad ka iibiso si ay wax ugu hagaajistaan dee lama ogola aygii inaad iibiso lama ogola waayo wixii waa nijaas wey khamrigiina waa saas oo kale ka khamrin waa kan baycu cayni najisatin cayn markaa nijaas ah walaa mutanajisatin sidoo kale waxaan iyadana la iibinaynin wixii nijaasoobay waxaan isagu iskii nijaasu ahayn san nijaasoobay ka khamrin waa tii nijaastaba ahayd iyadu khamrigii dee sidiisuu nijaasba u yahay wa duhnin subag aw khallin ama khal mutanajisin nijaasoobay isagu sidiisa nijaasumuu ahayn laakiin nijaasaa ku daadatay deetana wuu nijaasoobay khal nijaasoobay ama subag dhalaashanaa oo nijaasoobay wa naxwihi iyo wixii lamida oo mimaa wixii ah laa yumkinu tahiiruhu aan la daahirin karayn haygii nijaasoobay laba u kala kacaya wixii nijaastahaa isaga lama iibin karo wixii nijaasoobay isaga ka waran labuu u kala kacayaayo wax la daahirin karayo iyo wax aan la daahirin karayn buu u kala kacaya wixii aan la daahirin karayn lama iibinayo waxaan la daahirin karayna waa maxay waa wixii dareere ahaa khalkii iyo caanihii iyo muxuu ahaa subagii iyo hadday nijaasoobaan xataa batroolkii hadduu nijaasoobo dee madhabkii ma ogolayn lama iibin maayo wax nijaasa lama iibin waayo si asu daahiriya male laakiin wixii la daahirin karayay sida maradii oo kale maradii hadday kaadi leedahay dee waad iibin karaysaa in la maydhunbaaba ku haysa marka iyada wixii la daahirin karayo waa la ogoli walaa baycu maa waxbaan isagana la ogolan in la iibiyo laa manfacata fiih aan waxtarba lahayn wax aan faa'iidaba lahayn in la iibiyo isagana lama ogolo oo de yani iib ma aha haddaad qofkan lacagta iska siinayso waan ku siiyeyde laakiin wabaan kaa iibiyey wabaan kaa iibi iibku akaam buu leeyahay akaamtii iibkana waxaan laguma socodsiin karayo markaa haddaad siinayso qofka caadi baan kuu siiyedha laakiin wax waxtar lahayn baan lacag dhaafsaday de waxa weyaan sharcigu iyadana ma yeelayo ka caqrabin dabqalooc baa tiri waan kaa iibsaday xabaddan anigaa ma aragta ama wa namlin quraanjadii laa yanfacu dugaagii aan waxtarka lahayn dugaaggii laftiisa haduu waxtar leeyahay waa la iska iibsan karaya laakiin ki aan waxtarka lahayn isagana lama iibsanayo marka wixii aan waxtar lahayn iib ha ku sheegin waxa weey qofkii lacag iska siinaysa iska sii waxbaan dhaafsanaya ha oran waxaan markaa inoo sheegin mamluuqi maxaa ku baxaya wixii qofku uu lahaa wixii aanu lahayn baa ku baxaya masuul masuul la aanu ka ahayn ee aan loo igmanin inuu markaa iibiyo de xaq uma yeelanayo sida meel uu iska qabsaday oo kale dhul la buu arko markaasuu meel iska qabsadaysna ama dhul dowladeed ha noqdo waxaan la boobaya ama banaankaa ilaahayba ha noqdo dee iska qabsaday intan dayirtay ama aniga xaadxaadhay laguma laguma yeesho dhulka markaa sidaa waxba laguma iibiyo sidaa waba ku iibin kari dadka buuraha iibinaya ilaha ka baqaan faslun fi riba halkan waxaa lagaga waramayaa iibkii ribada ahaa bialifin maqsuuratin ribadu waa alif gaaban arriba oo aan hamse xagga dambe ku lahayn luqatan af carabi ahaan aziyaadatu waa ziyaadadii waa dheeraad ayaa riba la odhanaya ribaa af carabi ahaan waa dheeraad wa sharcan sharci ahaanna muqaabalatu ciwadin biaakhara wax ciwad ah yani wax la dhaafsanayo in markaa la dhaafsado biaakhara wax kale oo majhuuli tamaahuli waxaa kale oo kan leekaanshaha uu leeg yahay laga jaahil yahay fii micyaari aan la ogeyn inuu leeg yahay fii micyaari sharci oo uu ku leeg yahay halbeega sharcigu uu dhigay xaalat alcaqdi markii wax la kala iibsanayey inuu halbeegii sharcigu uu dhigay uu ku leegyahay aan la ogeyn taasi ribo waa la yidhaahdaa aw ama waa qaab kaloo ribadu ay u dhacdee maca taakhiirin iyadoo ay arinta la socoto in dib loo dhigayo filciwadayni labadan shay la isdhaafsanayo hadda la kala qaadanayn aw axadihimaa ama midkood dib loo dhigayo ribadu laba qaab bay noqotaa labada qaab bay noqonaysaa waa maxay horta waxyaalihii ribadu ay gelaysay iminka ribada halkan lagaga waramaa waxaa loo yaqaanaa riba albuyuuc waa ribada gasha iibka oo ribadu waa laba nooco midna iibkay marka taiibka gelaysa halkan lagaga waramaya taiibka gelaysaa marka waa maxay waxa weeyaan waa laba qaab mid waxa weeye shaygii ribadu ay gelaysay ribadu waxyaanwaxyaanana way gashaa waxyaanana ma gasho waa ribadan iibka ah ta kalee daynku iyadu wax walba way gashaa ribada daynku wax walba way gashaa oo ashyaada iyada loo kala qaadi maayo laakiin ribada iibku waxay gashaa un gaara haddaba ribadii iibku wixii ay gelaysay wax ka mid a haddaad wax la jinsiya ku iibsanayso waxaa la doonayaa waxaa la jinsigii inuu leekaado oo isleekaadaan siday isu leekaanayaan halbeeggii sharcigu uu dhigay bay isku leekaanayaan oo waxyaalaha qaarkoodna sharcigu wuxuu leeyahay miisaanka ha isku leekaadaan labadaba miisaanka hala saaro waxyaalaha qaarkoodna sharcigu wuxuu leeyahay miiska ha isku leekaadaan miisida la miisayo oo galaankii marka la daro sidaa ha isku leekaadaana miisaanka lagama eegayo marka halbeegii sharcigu u dhigay markii shaygan labadan shay la saaro waa inay isleekaanayaan haddii inay isleeg yihiin aan la ogeyn ayuu ina yidhi hadday isleeg yihiin haddaan inay isleeg yihiin haddaan la ogeyn oo maxaa la ogyahay waxaa la ogyahay maalan inay kala badan yihiin ama waxbaba lama ogaba miyay isleeg yihiin mise way kala badan yihiin lama kala garanayo iibkaasi waa ribo haddii la ogyahay inay kala badan yihiin ama inay kala badan yihiin inay isleeg yihiin aan la ogeyn iibkaasi waa ribo waxaa la doonaya in la hubsado markii laysku iibinayo shaygii shay la jinsiya lagu iibinaya inay isleeg yihiin oo halbeeggii sharcigu weliba u dhigay ay isku leeg yihiin waa in markaa la ogsooye noocaasi waa hal noocoo ribadu ay noqoto nooca labaad ee ribada baycu ay noqoto ama ribada iibku waxa weeye laba shay oo mid waliba ribadu ay gasho marka laysku iibinayo iyadoo markaa aan imika la kala qaadanayna mar dambe la kala qaadan doono labadii shayba ama mid ahaan dib loo dhigayo hadhow la kala qaadanayo marka muqaabalatu ciwadin shay in la qaabilsiiyo biaakhara shay kale oo markaa yani ribowiya weeye majhuuli tamaahuli oo kaa kale oo leekaanshaha uu ka leeg yahay ay markaa majhuul tahay mid aan la ogeyn ay tahay fii micyaari sharci isku leekaanayaan halbeeggii sharcigu dhigay inay isku leeg yihiin laga jaahil yahay wy xaalat marka iibku dhacayo oo haddii markii iibku dhacayo laga jaahil ahaa deetana kadib markii dambaad qiyaasteen markaasad aragteen inay isleeg yihiin markaasad tiahdeen alxamdulilaah waynu badbaadnay waxba maydaan badbaadin wa laga eegaa waa markan iibku dhacayo markii iibku dhacayo miyaad ogeydeen inay isleeg yihiin waa maya soo bixidan dambe inay isleeg dib ka soo baxday macnama samaynayso aw maca takhiirin ama waxa weeye ma jiro jahl bitamaaul maaragtay waxa weeye laga in isleekaanshi laga jaahil yahay arrintu ma aha e maca takhiirin dibdhig baa jira fii axadi alciwadayni labadii shay la isdhaafsanayay midkood dib loo dhigayo aw axadihimaa ama labada shay mid ahaan baa dib loo dhigaya wariba ribadu xaraamun xaaraan weey aayado u fara badan iyo axaadiis badanba nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga dig aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas ayaa ilaahay subxaanaه watacaala yamxaqu اllahu الriba wayurbi الsadaqaat ya ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu الriba adcaafa mudaacafa وأxل الله البيع وحرم الربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله آياده way badan أحاديثتنا waa saas oo kale ribadu xaaraan wey qofku inuu aad iyo aad uga digtoonaado weeyaan wa inamaa yakuunu haddaba ribadu keliya waxay gashaa laakiin waa ribadii iibkee la soco ha isku qaldinta iibkiiyo tii daynka tii wax walba way gelaysa laakiin ta iibku wa inamaa yakuunu ribadan iibku waxay gashaa fi dahabi waalfidati dahabka iyo fidada iyo wa filmacuumaati wixii la cuno waa saddexdaa shay dahab iyo fido iyo wax markaa la cuno markaa dahab iyo fidada dhinac baa la isugu qaadaayo lacag baa la ysku yidhaahdaa labadoodaas waa isku halbay isku noqonaya naqdi bay noqonayaan macuumaadkii wiii raashin wixii la cunayeyna ama raashin ha noqdo ama wax kale ha noqde wixii la cunayay ama la cabayeyna iyaguna waa waa qayb waa labadaa qaybood markaa ribada wixii ribadu ay gelaysa maxaa kuu soo haray marka de wax alla wixii kale dharkii iyo xoolihii noolaa iyo guryihii iyo waxaa riba ma gasho ribadan iibku waxaa ma gasho waxay gashaa wixii cunno ah ama cabitaana oo qayba iyo wixii dahab iyo fida ah oo qaybta labaada labada qayb bay gashaa macuumaadkiibuu inoo tariife wahiya waxaa la cunaya la sheegayaa maa yuqsadu waa wixii looga dan leeyahay haaliban sida badan liucmi waa wixii loo raadsado si loo cuno oo maxaa markaa laga doonaya marka la cunayo ikhtiyaatan ama quud ahaan dhuuni ahaan baa loo doonayaa waa raashi aw tafakuan ama waa la yskaga yar faakahaystaayo waa la macaansadaa aw tadaawiyan ama waaba la ysku daweeyaa intaas sidii wiina kiina doonaha loo cunayo waxaana marka lagu weydiiye maxaa lagu falaa marka la yidhaahdo waa inaad tirahdo waa la cunaa deetana waxaasaa loo cunaa dheh doonto mar haddii waxaan wax la cunayo hunguriga maraya uu yahay oo danta waxaan laga leeyahay ay tahay in hunguriga la mariyo ujeeddadii markaa kalaba ee ka dambaysaaba ha jirto ama dawawaxan ha noqdo ama raashin ha noqonayo ama wax layska macaansanayo iska la iskaga faakahaysanayo ha noqdo mar hadduu waxaan wax hungurigaa la mariye yahay oo sidaa loogu talagalay waxaan wuxuu noqonayaa wax ay riba gasho waa madcuum weyn waa waxaa cunada ah walaa yajri riba ribadan iibku ma gasho fii gayri daalika waxaan labada ahayn haddaad dhardhar ku bedelanayso ama aad gaarhigaari ku bedelanayso ama aad dameer dameero ku bedelanayso waxba markaa halkaa ribo ka baari maysi walaa yajuusu ma banaana hadaba qaabkii hadaba ribadu ay u gelaysay baynoo sheegaya walaa yajuusu ma banaano mana asaxayo baycu dahabi bidahab dahab in dahab lagu iibiyo lagu bedesho dadka qaarkood baa lagu iibiyo moodayo meel in dukaan la tago waa xataa lagu bedesho dumarka hadda waxay isu bedelayaan kuwan hooyo kuwa aysi waa iib walaa yajuusu ma banaana baycu dahabi dahab in lagu bedesho bidahabi dahab kale in lagu bedesho wala fidati fidadii in lagu bedesho kadalika qaabkaasoo kale yani fid kale in lagu bedesho ay bilfidati fid kale in lagu bedesha fidadii ma banaana madruubayni kaana kuwa markaa lacag ahaan loo garaacay ha noqdaanoo lacag laga dhigay aw hayra madruubayni ama kuwa aan markaa waxa weyaan la tumin oo aan lacag laga dhigin hadday doonaan ha noqdaane dahab in dahab lagu bedesho ama fido fido lagu bedeshaa ma banaana ilaa mutamaailan ilaa iyo in ay yihiin mooyaane waxaan laysku bedelanayaa wax islaag ay milan bimilin in markaa isku bedelashadu uu yahay ay tahay mid markaa shaygii wax leeg lagu bedelanayo mutamaailayn ay yihiin mooyaane dahabbaa dahab ku bedelanaysa waa inay isleeg yihiin isku miisaan yihiin fidaad fida ku bedelanaysa waa inay isku miisaan yihiin falaa yasixu asixi maayo baycu shayin min daalika wax waxaa ka mida ah in la iibiyo markaa jinsigiisii lagu iibiyo mutafaadilan xaal uu yahay mid kala badan wa qowluhu hadalka sheekhu yidhi naqdan oo weliba kaasha ay xaalan buu u jeedaa waa mid aan muddo loo qabanayna hadda la kala qaadanayo yadan biyadin gacan iyo gacan la isugu dhiibaya hadda oo loo kala tegay dahabbaa dahab lagu bedelanaya odhan mayso dahabkaagii nooca ahaabaad ii keeniye kan iyo waa yahay baa lagu dhacay hadday doonayaan waxay samaynaysa waxay odhanaysaa keen horta kan aynu isku waynu isku bedelaniye hadda way kugu bedelay maaha waa inuu isku ballanqaad baa dhacay waynu isku bedelan doonaa keenkaagi markay keento ayaa markaa iigu bedel haddii markaa de lagu qanco haddii la kala noqonayna maaragtay waxway la kala tegay falow biica shayun min daalik waxaa ka mid ah haddii la iibiyo muajalan iyadoo la mudaynayo oo la leeyahay waad keeni lam yasixa ma asaxayo mana bannaana walaa yasixu sidoo kale asixi maayo baycu mabtacahu markaa dee ribadii dibbuu uga soo noqon karaa uga soo noqonayaa lakiin wax buu noo soo yar dhexgeliyey walaa yasixu ma asaxayo baycu maa wax inuu iibiyo ibtaacahu shaksu qofku uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu horta gacanta ku dhigo shaygaad iibsatay ma sii iibin kartaa waxaad sii iibin karaysaa markaad horta la soo wareegtay eed gacanta ku soo dhigtay ama wakiilkaagii aad diratay uu la soo wareegay markaa kadib ayuunbaad sii iibin kartaa laakiin wixiioo weli qofkii aad ka iibsatay gacantiisii ku jira ama wakiilkiisii gacanta ugu jira lama ogolo inaad markaa sii iibiso sawaaun waxaa isku mid ah baacahu abaacahu ha ka iibiyo lilbaayici kii ka iibiye hadduu dib uga iibinayo aw liayrihi ama cid kale ha ka iibiye dib sii iibin karo wey ama kii isagu ka iibiyay dib ha uga iibinayo ooniyo baalkii waa ku yaray aad dib iiga iibso ila aad la wareegto kama sii iibin kartid cid kalena kama iibin kartid laakiin maxaad samayn kartaa iga celi iga celi hadaad tiraahdo dee lacagtaadii dhan lagu celinayo mushkilad male laakiin dib inaad iibisid baa mamnuuca ama kii ka iibi ama cid kale ka iibi walaa yajuuzu ma banaana baycul laxmi hilib in lagu iibiyo bil xayawaani xoola in lagu iibiyo hilib iyo xoola nool in la isku iibiyo laba ogola sawa oo la isku bedesho sawaan waxaa isku mid ah kaana akaana ah, min jinsi isku jinsi ha noqdaan ka bayci laxmi shaatin bishaatin sida hilib ari in ari maaragtay neef ariya lagu iibso lagu bedesho ma banaano aw min gayri jinsi ama kala jinsiba ha noqdaan ka bayci laxmi baqaratin bishaatin sida hilib lo-aad inaad lax ku bedelato oo kale waa isku mid iyaduna ma banaana laakiin min laakiin min makuuli buu yidhi ama kala jinsi ha noqdaane si xoolaha lagu bedelanayaa makuul ha noqdo buu yiio yani waa marka marku wa la cuna yahay yani waad daynuna leeyahay haddaad hilib ari dameer ku bedelanayso iyadu mushkilad ma laha ama hilibkii loda aad dameer ku bededameerka cidina cuni mayso marka haddaad dameer ku bedelanayso iyadu mushkilad maleba hadalkiisa laga fahmaya lakin iyada lafteedu sa maaba e hilibba wax nool laguma bedisho xataa ay ka gaadheen shaaficiyadu inay yidhaahdaan hilibkii addoon laguma iibsan karo ee addoonkii waa noolee beyculaxm bilxayawaan buu soo gelaya oo hilibkii laguma iibsan karo wax nool marka wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahabkii inaad iibiso bilfidati fidadii aad ku iibiso mutafaadilan iyagoo kala badan dahab iyo fida hadaad isku iibinayso iyagoo kala badan haddaad isku iibsato mushkilad ma laha oo hal garaamoo ah. aad aada garaam oo fidaa siisato lagu diidi maayo laakiin naqdan hase waa inay kaash tahay oo la kala qaadanayo ay xaalan mid markaa aan muddaysnayni markaa la kala qaadanayo waa inay maqbuudan la kala guddoomayo qabla tafaruqi intaan la kala dhaqaaqin intaan la kala tegin waa in la kala qaadanayo wakadalika taa haddaba waxaa la mid ah almadcuumaatu wixii la cunayey laa yajuusu ma banaana bayculجinsi minhaa jinsi iyadii wixii la cunayay kamida in la iibiyo bimili wax la jinsiya lagu iibiyo ilaa mutamaahilan isleeg yihiin mooyaane beriis beriis laguma iibin karo haddaanay isleekayn timir timir laguma bedeli karo haddaanay isleekayn qamadi qamadi laguma bedeli karo haddaanay isleekayn ayna isleegyihiin naqdan kaashna yihiin yani waxa loo jeeda yani halkaa lagu kala qaadanayo ay xaalan waa inuu xaal yahay oo aan mid muddo loo qabanayn oon laga sugaynin maqbuudan waa inay kuwa lagu kala qaadanayo qabla tafaruqi intaan la kala tegin wayajuusu waxa bannaan baycul jinsi minhaa jinsi ka mida wixii la cunayey in lagu iibiyo bikayrihi wax jinsi kale ah mutafaadilan iyagoo kala badan laakin naqdan iyada lafteeduna waa inay naqa tahay o halkaa lagu kala qaadanayo ay xaalan maqbuudan qabla tafaruqi intaan la kala almutabaayicaani labadii wax kala iibsaday qabla qabdi kulihi wixii oo dhan intaanay kala qaadanin waxba may kala qaadanba baala iib meeshaa ma jiro waa buray ribana waa ku dhaceen ribana si ay ku dhaceen marka bariisiyo kiish bariisa inaad toban kiishoo qamadiyo ku bedelato waa lagu ogolyahay ila waa kala jinsi wixii isku jinsi maaha mar hadday sidaa inaad kala badisaan waa la ogolyahay laakiin maxaa la rabaa goobta inay inaydaan ku kala dhaqaaqin ilaa nin waliba wixii si qaato ilaa nin waliba wixii si qaato la wareeyo halka lagu kala dhaqaaqi maayo haday marka kala tagaan iyadiyo aan mid wixii si qaadanba kii bariiska keenay uu dhiibay qamadii waxba kama qaadana uu tagay uu baxay batala iibkaasi waa buri aw baad qabdi baadhi haday kala tagaan markii qayb la kala qaatay bariiskii buu dhiibay qamadigiina qayb kamida ayuu qaatay maala toban kiish bay ahayd shan kiish buu qaatay hantii kalaa u dhinay bariiskiina isagu u dhiibay haye fa fiihi qowlaa tafriiqi safqa khilaaf baa ku jira ma ansaxaya qaybtan qaybtan la kala guddoomay ma ansaxaysa qaybta aan la kala guddoomin iyadu way burtay oo shantaa kale kiish iibkeedii wuu buray oo bariis kale intii ku beegnayd waa aad toban kiisho qamadiyo ku bedelatay eed labadii kiish dhiibtay qamadiina aad shan kiishu qaadateed baxday ee tagtay shanta aanad gudoomin iyada iyo bariiskii ku beegnaa iibkoodu waa buray laakiin shantan aad qaadatay eed hadda hayso ayaa laysku sii haystaa iyada lafteedu macelisba oo iibkeedu iyadana wuu buray mise iyada bal waxbaynu kala jeexjeexi waynu kala qaybin iibkiio waa laguu dayn ayaa laysku haysta markaa laba qowl buu shaafici ku leeyahay tafriiqu safqa baa safqadu waa iibkii iibkii halka mar dhacay ayaa safqa la odhanaya markaa safqadii miyaa la kala jeexaya tafriiqu waa kala jeex ama kala qaybin iibkii halka mar dhacay ee tobanka kiish iibsatay miyaynu kala jeexaynaa aynu kala qaybinaynaayo aynu odhanaynaa intaana wuu ku asaxay intaana kumuu asixin iyadoo wixii iib keliya yahay mise ma kala qaybinayna waxaan waxan waa iib keliye ama wuu wada ansixi ama wuu wada buri markaa qowl shaafici mid qowl baa wuxuu leeyahay waxaan waa isla wada buraya markaa ninkan shantan waa iska celiyo labadiisii kiishna dib ula soo noqdo markaa kadib haddii haddana dib u kala iibsanayaan ay dee iibka dib ula yimaadaan laakiin wax asaxay ma jira buri qowlka laakiin muctamadka ah madhabka ay rajaxaan waa in safqada la kala qaybinayo marka intii uu qaatay shantii iibku wuu ku asaxayaa gadbad beriisaana ayaa ku aadan tii kale markaa waa kiishkii kale ama gadbadii kale iyo shantii kalena wuu ku burayaabay noqonaysaa gadbadii kale beriiskaad markaa soo celis bay noqonaysaa walaa yajuusu ma banaana baycu lgarari iibka markaa ararka ararkuu ku jiro ararkana waxaynu ku sheegnay waa wax kastoo muhmala oo aan caddayn iibka ararku uu ku jiro iyo markaa inaanu markaa wax qayaxan oo cad aanu ahayn asixi maayo ka bayci cabdi min cabiidihi addoommaha mid kamidaan kaa iibiyo ninbaad geeliisii ugu dhetagsa markaasuu kuleeyahay dee waa waxaa isku wada mido mid unaan kaa iibiyo waayo hasha maxaad iga siinaysaa de intaasaan kaa siinaya waa taase dee insha allah waan iman doonaa markaasaan kaa qaadan doonaa hadda hal gaaraba lama magacaabo waxa weyaan geelaasubu halka iibsaday marka wixii wax muhmila ah, sooma wax cad maaha wixii uu iibsaday qofkani ma ansaxay waxaa la mid ah marka baqaarkii soo gasho bariisku yaalay kiishashkii bariiska waar imisa yaalo intaasoo shan ka mida ah iga iibi aniga iyo waa yahay iska tegayso adigoon shantaadii markaa waxaa shan gaara intaad iibsatay aan shan gaara gaar u xidhanin ee yidhi uun shan ka ah iga iibi deetana iska tegey bariis badanoo markaa meesha iska yaalay baad shan iska iibsatay dee iyaduna waa halkaasay noqonaysaayo wax muhmalaad iibsatay taa imka hadii abad lasoo qaadayaalb waa laisku qabsanayaa sooma imka haddii mid lasoo qaado ya mayma noqonayo mawsuufidima shaqa kuma laha oo dee beriiska meesha yaalaad shan kiish qofka maad odhan beriis noocaa iyo noocaasu maan kaa doonaya ama ka halkan yaalla ha ama ku aad meel kale ka keenaysa ha laakiin waxaa tidhi beriiskan kiishashkan meeshan yaalla shan kamid ah yaan iibsaday markaa lagaa yeeli maayo kaas iib marka ansaxaya ma noqonayo wax muhmalaad ah iibsatay aw ayrin fi lhawaai ama iibkii aada iibisay shimbir duushay oo maqan oo inay soo noqonayo in kaleba ilaahay ogyahay xamaan baad dhaqan jirtay qaar iska duulay oo maqan ayaad iibinaysaa marka ama baaskaagii ugaarsi tagay iska tegey ayaada kolley usoo noqonaya da igama iibso markaasaad sii iibinaysa ma banaano maxaa yeelay wixii muhmal baa ku jiro oo inuu soo noqonayo in kale lama oga arar baa ku jira faslu fii axkaami alkhiyaar fasalkani wuxuu isaguna ku saabsan yahay axkaamtii khiyaarka khiyaarku waxa weeye waa awood qofku uu ku fasakhayo baycii dhacay iibkii dhacay ayaa khiyaar la yidhaha khiyaarku markaa waa maxay khiyaarka waa awoodda fasakhaadda iibkii dhacay inuu qofku awood u yeesho iibkiioo dhacay inuu haddana uu buriyo awooddaasaa markaa khiyaar la yidhaahda walmutabaayicaani haddaba labadii qofee wax kala iibsaday bilkhiyaari khiyaar bay leeyihiin yacnii awood ay ku buriyaan iibkii bay leeyihiin oo maxay kala dooranayaan bayna imdaa'i albayci inay iibkii socodsiiyaan aw faskhihi ama ay buriyaan ay yahbutu lahumaa waxaa u sugnaanaya khiyaaru lmajlisi khiyaarka la yidhaahdo khiyaarkii goobta fii anwaaci albayc dhammaan noocyada iibku uu kala leeyahay oo dhanba khiyaarkaa goobtu wuu ku sugan yahay ka salbi sida baycii salabka oo kale wuu ku sugan yaho wuu leeyahay khiyaarka noocana maa lam yatafaraqaa ilaa inta aanay kala tegin wey marka markii wax la kala iibsado iibkii wuu dhacay khiyaarkii goobta ayaa kuu suganoo inta goobtii aa wada joogtaanaydaan kala tegin waxaad xaq u leedahay inaad tirahda iga celi kuma diidi karo oo kuma odhan karo markii macmiilku noo taagnaaye raggii noo naga iibsanaya noo taagnaayeen intaad waan iibsaday tii baad imika leedahay niyow iima noqonayse kaama celin ordoo naga tag xaq kuuguma laha khiyaar baad leedahayoo awoodda adigaale waad burin kartaa mar haddaydaan kala tegin kol haddaydaan kala tegin waad burin kartaa ay muddata cadami tafaruqihimaa curfan inta aanay kala tegin labadaa qof curfi ahaanoo aan la odhanin waa laba qofoo kala tegey khiyaarkii wayleeyi ay yanqaicu wuxuu ku burayaa khiyaaru lmajlisi khiyaarka goobtu imaa bitafaruqin laba arrimood mid ahaan imaa bitafaruqi lmutabaayicayn arrinka koobaad in ay kala tagaan labadii wax kala iibsaday bibadanihimaa jir ahaan ay u kala tagaan can majlis lcaqdi o ay kala tagaan meeshii dee wax kukala iibsadeen oo midi iska tago ama labadiiba ay kala dhaqaaqaan oo midba dhinac u kaco waa qodobka koobaad hadday kala tagaan waa buray markaa khiyaarkii hadhow hadduu soo noqdu iga celi yidhaahdo haddaanu ceeb iyo waxyaalo noocaasa ah shaygii ku arag ma jirto adigoo ka yeelo dee u tanaasula mooyaane awood uu iibkii ku buriye ma yeelanayo kol hadduu tegey oo la kala tegey awooddii burintu way baaba'da aw bian ama in yakhtaara almutabaayicaani labadii ay doortaan lusuuma alcaqdi iibkani inuu markaa laasimay oo yani ay yidhaahdaan markuu shaygii ka iibiyey ayuu wuxuu yihi aynu dooranay in iibka aynu saa ku socodsiino oo aynu burino khiyaarkii markaa majliska khiyaarkii goobta aynu burino iibkaasi aynu sidaa eh, waxa weyaan aynu ku socodsiino markaasuu yii socodsiiye anna waan socodsiiye khalaas haba wada joogaane midna ma burin karo waayo mid waliba wuxuu doortay iibkaa in sidaa lagu fuliyo iibkaasi waynu fulinay waynu socodsiinay ma burin karno iyo waayahay baa lays yidhi khalaas marka de khiyaarkii sharcigu uu siiyey ee ay ku burin karayeen iyagiibaa ka tanaasulo iyagiibaa markaa gooyey markaa wuu go-ayaa khiyaarkii falow ikhtaara axaduhum hadduu midkood doorto lusuuma alcaqdi caqdigu inuu laasimu yihahdo anu caqdigan saasaan ku socodsiiyey mana burin kara hadda laga bilaabo walam yakhtari aakharu kii kale isagu muu dooranoo muu odhan anigu waan socodsiiyo wuu iska aamusayba fawran si deg dega umuu dooran buu i fawran taa looma baahno inuu sheeku iska daayaa saqata xaquhu kaa isagu markaa yidhi anuu iibkaa waan socodsiiyey xaqiisii min alkhiyaari uu khiyaarka ku lahaaye markaa awood u lahaa inuu iibka ka noqdo meesha uu ka baxay wa baqiya alxaqu xaqu wuxuu u baa yidhi anigu iibkan waan socodsiiyey oo kama noqonayo kii kale u aamusay waxba mu odhanin ama bal waa ka fikirayaa buu yidhi de isaga xaqiisii waa u baaqi inta ay wada joogaan xaq buu leeya inuu ihahdo waan ka noqday iska keen waan fasakhay iska keen inuu xaq buu leey walahuma waxaa u bannaan labadoodii ay lmutabaayicayni labadan wax kala iibsaday waxaa u furan wakada liaxadihima midkoodna waxaa u furan idaa waafaqowl aakhar waa diinkii kalena ka yeelee an yashtaritaa inay markaa shardistaan alkhiyaara khiyaar inay dhigtaan marka kana ah, waa khiyaar labaad ee kii hore khiyaarka goobtu ahaayo sharcigaa kaa siiyey mar alle markaad iib samaysaba adigoo haddaad doonto aan waxba aad usoo hadal qaadin ayuu sharcigii awood ku siiyey aad ku burin karto intaad wada joogtaan kan kale khiyaaru shardi baa la yidhaaho idinkaa adaa dhiganaya waxaadada alaabtii waan kaa iibsaday laakiin ikhtiyaar baan leeyahay saddex maalmood maalan oo arrinta waan ka soo fikirayaa waan haddaba iibku u dhacay waan kaa iibsaday saasaanan ku tegayaa laakiin khiyaar baan leeyahay muddo saddex maalmooda markaasuu waa yahay ku yidhi waad iska bixi kartaa haddaad xataa baxdo khiyaarkii wuu kuu xidhay saddexdii maalmood gudahood waxaad xaq u leedahay inaad markaa buriso iibkii an yashtari alkhiyaara khiyaar inay shardistaan labadooduba ama midkood uu shardisto haddii kii kalena uu ka yeelo fii anwaaci lbayci beyca noocyadiisii kala duwanaa waxa uu laga soo reebaya halkaas salamkii iyo iyo ribadii bayci wixii ribadu ay gelaysay khiyaaru shardigu ma galo bayca salamkee inoo iman doonana isagana ma galo laakiin wixii kale oo dhanba waa caadi ilaa alaaati ayaamin wakhtiga aad qabsanaysaa ilaa saddex maalmood iyo wixii ka yar weey saddex maalmood wax ka badan iyadana lama ogola wa tuxsabu saddexda maalmood waxaa laga tirinayaa min alcaqdi markii iibku dhacay laa min atafaruqi markaad kala tagteen laga xisaabin maayo markii aad wax kala iibsateen bay saddex maalmood ka bilaabmayaan ee shardigana aad dhigatay markaa markii aad shardiga dhigatay ayay markaa muddadaasi ay ka bilaabmaysa watuxsabu waxaa laga xisaabin min alcaqdi caqdigaa laga xisaabin laa min atafaruqi markii la kala tagay laga xisaabi maayo falow zaada alkhiyaaru haddii haddaba khiyaarku uu ka siyaado cala alaaati saddex wax ka badan haddaad qabsato waxaad tihi shan maalmood baa khiyaar leh ama bil khiyaar iisii aan ka soo fikiro oo guriga iska eego waan kaa iibsaday laakiin bil baan deganaanayaa bishaasi dhexdeeda wixii iiga soo baxa ayaan ku go-aan qaadanaya baala iibkaasi ma asixin saddex maalmood wax ka badan haddaad qabsatay iibkaasi ma asixin walow kaana almabiicu waxaanaad iibsatay waxaan la iibiyey hadduu yahay mimaa yafsudu wixii ku kharibmaya fi lmudati mudadan almushtaradati la dhigtay saddexda maalmoodba ah baala alcaqdu raashin bisil baad iibsatay markaasaad tiri saddex maalmood aan ka soo fikiro markaa iibkay saddex maalmood raashinka bisil miyuu oolaya waa kharimayaabe ama markaa faakiha iyo khudradii alaabbaad iibsatay aan saddex maalmoodba sii joogeyn markaasaad haddana tiri muddo saddex maalmoodana khiyaarkii isii halkaana iibkaasi iib ah, markaa ansaxaya ma noqonayo oo de waxa weeyaan waxaan inuu joogayaaba ayaaba shaki weyni ku jiraayo waxay u badan tahayba inaanu waxani aanu sii jiraynin idan laba khiyaar baynu argna halkaa khiyaarkii goobta iyo kii maarata shardiga ee qofku uu dhiganayey khiyaarkii saddexaad oo ceebta ah ayaa kolley aynu isagana iska raacinayna waa safxadanuun waidaa wujida haddii lagu arko bilmabiici wixii la iibsaday caybun ceeb haddii lagu arko ceebkaasoo mawj ceebtaasoo mawjuudun jirtay qabalal qabdi intaan aadu la soo wareegin shaygii aad iibsatay haddaad ceeb ku aragto ceebtaasina ay jirtay intaanad adigu la soo wareegin ceebtaasoo tanqusu bihil qiimatu qiimaha shaygani waxyeello u geysanaysa awil caynu ama shayga laftiisaabay waxyeello u geysanaysaa oo daatadii jirkiisiiba shaygiiba ayaaba dhiman naqsan nusqaan yafuutu bihi uu kugu seegayo haradun saxiixun dan wax ku ool ah oo yani tixgelinle wa kaana alhaalibu sida badanna ay tahay fii jinsi dalika almabiic noocan alaabtan ad iibsatay nooceedani uu haalib ku yahay cadamu dalika alcayb waxaasoo kale inaan lagu arag ka zinaa raqiiqi waa sida addoonkiioo zina lagu arkay inuu zaani yahay wa sariqatihi inuu tuug yahay la arko wa ibaaqihi inuu markaa mid baxsad badan inuu yahay ama baxsanaya inuu yahay haddii lagu arko falilmushtari raduu ninkii alaabtaa iibsaday inuu iska celiyo ayaa u banaan aylbabiici kana waa khiyaarka saddexaadoo waa khiyaarulcayb baa la yidhaahda waa awood iyaduna aad ku burin karaysa iibkii oo sharcigu ku siinayo oo waa markaad wixii ceeb ku aragto haddaba ceebtaasi laba mid waa inay tahay ama waa inuu yahay waaan shaygii u dhammaystiran yahay laakiin ceebtani qiimihiisiibay wax u dhimaysa sida addoonkani dee tuuga ah. haddii imika addoonkii xubnihiisi jirkiisi wixii aynu eegno dee waxba kama dhinna soo ma wuu laakiin de waxa weyaan ceebtaasuu leeyaho marka la ogaado inuu tuug yahay dee cidina iibsan maysa hadii la iibsadana wax hoosaa lagu iibsanaya marka waa ceeb qiimihii waxyeello u geysanaysa waxaa kaloo noqon kartaa ceebtu shayga oo jir ahaanba u dhiman shaygii oo jir ahaanba u dhiman oo aan dhammaystirnay kaasoo uu kugu seegayo wax markaa dee la daneeyo oo markaa maqsuuda tusaalihiisi wuxu noqon haduu dana qiimihii kor baaba ukiciba wankii la dhufaanay wan la dhufaanay baa lagaa iibiy adigu markaa maad markaa waxa weeyi in la dhufaanay maad maad arkayn ama waxa weeye may ma kuumay caddayn kadib bay dib bay kaaga caddaatay markaa dee dhufaankii waxaaba laga yaabaa wanka inaad sumal ahaan u doonaysay ood ariga ku darsanaysay dan markaa dee saxiixoo tixgelin leh ayaa meeshii ka baxaysa qiimihii hadduu doono haba siyaado laakiin shaygani dee waxaa caadadu ay tahay ama sida badani dee waa inaan xoolihii aanay dhufaanayn markaa mar haddii waxaani sidii badnayd ay khilaafsan tahay dan maqsuudiina ay kugu seegeyso ama qiimihii uu hoos u dhacayo waxaad awood u leedahay inaad wixii celiso laakiin waxaa shardiya in ceebtani ay jirtay intaanad waxaan la soo wareegin lakiin hadday ceeb dib ka timid tahay dee waa waxaagiyo ceeboobay haddii ceebtu ay tahay wax aan wax alle wax kugu seegayaa jirin qiimana waxba uma dhimayso dan aad waxaan kala haydoo meesha ka baxayaana ma jirto xaaladdaa iyadaa waa ceeb yaroo aan wax ka soo qaad lahayn taa iyadana waxba laguma celiyo waidaa wujada bilmabiici caybun haddii ceeb lagu arko wixii la iibsaday mawjuudun qabala alqabdi ceebtaasoo intaan waxaan lala soo wareegin jirtay tanqus dabcan waxaa kaloo shardi adigu inaanad ogeyn dee ee markaad la soo wareegtay kadib aad aragtay tanqusu bihi lqiimatu qiimuhu uu ku dhinmayo aw ilcaynu ama shayga cayntiisiibaa dhinmaysa naqsan nusqaan yafuutu bihi qaradun saxiixun dan tixgelin lii oo saxiixii ay markaa kugu seegayso wa kaana alghaalibu sida badanna ay tahay fii jinsi daalika almabiici waxa aad iibsatay ama la iibiyey jinsigiisa sida badani ay tahay cadama daalika cayb waxaasi inaanu markaa ku jirin haddii wuxu ku badan yahay iminka gaari iibsatay markaa mustacmala dee baabuurtu la isticmaalay waxyaala aan inta badan ka madhnayn baa iska jiro ceebo yaryar oo iska khafiifo iska leeyihiin baa jira kuwa noocaasa waxba laguma celiyo waayo marka horeba waad ku talagelaysaa in kolley wax noocaasa dee lagu arkayo ka zinaa raqiiqin adoonkiio zina lagu arkay inuu yani hore usoo zinaystay wa sariqatii inuu hore wax usoo xaday wa ibaaqii hore inuu u baxsaday falilmushtari raduhu qofkii alaabtaa iibsaday inuu celiyo ayuu xaq u leeyahay ay lmabiici radulmabiici waxa u ibsaday inuu celiyo wsala allah waslm ala nabiyina mxamed allah aclam